الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كان لما بحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى درسigan waa dersigii sagaalaad waxaanu dhexda kaga jiraa alimaanu bilqada'i walqadar safxada conton iyo ko altaqdiir اlazaliy taqdiirka ayuu qaybin doonaa sida wax loo qadaray ama loo qorsheeyey ayuu qaybin doonaa wuxuu yihi altaqdiir اlazaliy yadkulu fi dalika xoogaa halka labaan soo qaadanay la socdaa arkaanta qadarka alcilmu iyo iyo alkitaaba waxaa noo hari doonaa aliraada walmashiya iyo alkhalqu gadaal buu ka keeni doonaa marka i xusuusta kadibna dhaxtaal wax la yidhahduu sameeyey mualifku raximah llahu tabaraka wa tacaala wailaa lqadar waa afar alcilmu alkitaabatu aliraadau walmashiiatu alkhalqu hadda labaan qaadanay alcilmu iyo alkitaaba kadib wuxuu yidhi altaqdiir azaliy yadkulu fi dalika arrinkaa waxaa soo gudagelaya altaqdiir اlazaliy qadarintii wuxuu alle qorsheeyey asal ahaan iyo azal ahaan uu alle u qadaray tabaaraka wa tacaala goorma qabla khalqi الsamaawaati walard ilahay intuusan samaawaadka iyo dhulalkaba abuurin qaala tacaala qul lan yusiibana waxaa dadaa lan yusiibanaa naguma dhacayo ilaa ma kataba allahu lana wuxuu alla noo qoray ma ahane wax kale naguma dhacayo taqdiirka waa taqdiir lzli baa la yidhahdaa qabla khalqi الsamaawaati wاlardi bkhamsiina alfa caam yacni konton iyo intaasoo sano ka hor ko kaasi waa mid wey waxaa kaloo soo gelaya wa kitaabat lmithaaqi yawma alastu birabbikum wa kitaabat lmithaaq yani kan horuu la socdaa wa kitaabat lmithaaq mithaaq waa maxay ballankii adkaa qoritaankiisii uu alla qoray yowma alastu birabbikum maalinta aadam ilaahay abuuray ayuu nebi aadam dhabarkiisa ilaahay masaxay markaasaa wixii aadam ka farcadi lahaa oo dhan baa bannaanka u soo baxay iyagoo caalamu dharri ah ma aha markaasuu alle wuxuu yidhi alastu birabbikum war miyaanaan rabbigiin ahayn وإd أخذ ربka min بني aadama min ظuhuurihim min ظuhuurihim aadama min ظuhuurihim dhabaryadooda ayuu masaxay dhuriy min ظuhuurihim ذuriyatahum وأshhadهm عalى أنfusihim naftooda ayuu marag iyo makhraati geliyo wuxuu yidhi alle alastu برabbiكum war miyaanaan rabbigiin ahayn qaaluu balaa haaho rabbiga ya ayaa tahay miyaad dalaneed markaas aslahayd maya dhabarka nebi aadam baad ku jirtay waana midda fitrada keentay maxay qofku inuu fitrat lislaam ku dhasho fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha waxaa kaloo jira waxa la ataqdiir alcumriyu qadarin cumrigaaga mar la qadarayo lakiin waa arki doonaa mid walba midbu hoos tegi doonaa ataqdiir lazli ba asal noqon doona hadda ataqdiir اlcumri wuxuu noqon doonaa yakunu taxta ataqdiir اlazli waa goormo ayaa cumrigaaga ma la qadaray cinda takhliiqi nudfati fi raximi markii hooyada boqol iyo labaatan maalmood riximkeeda aad ku jirtay boqol iyo labaatan maalmood markaad riximka hooyada aad ku jirtay markaas ayadaa fa yursalu aw fa yursilu llahu lmalaka ilaahay malag buu soo diraa fayanfuku fi lmudgati ruuxa markaasuu ruuxdiibu wuxuu ku afufaa naf lafba lagu geliyey ayib wa yu'maru biarbaci kalimaat afar kelima markaa la qoraa afar kelimo ayaa la qoraa tuktabu risquhu waxaa la qoraa arsaaqadiisa waxaa la yidhahdaa ataqdiir اlcumri ba la yidhaahdaa wa ajaluhu ajashiisana waa la qoraa wa camaluhu camalkiisana waa la qoraa wa shaqiyun aw saciid ahlu janna iyo ahlu naar midku yahayna waa la qoraa maxaa laga wadaa arrintaas taqdiiru lcumri baa la yidhaahdaa cumrigaagii baa la qadaray markaad hooyada caloosheeda aad ku jirtay boqol iyo labaatan beri altaqdiir lxawli baa jira laba iyo toban bilood kii hore muxuu ahaa altaqdiir alazali kii labaad muxuu ahaa ataqdiir alcumriy kii saddexaad muxuu ahaa altaqdiir alxawliy maxaa la yidhahdaa taqdiirka laba iyo tobanka bilood ah fii laylat alqadri allahu akbar habeenkaas baa la xukumaa laba iyo tobankan bilood wixii dhici lahaa xataa qofka xajinaya habeenkaasaa la qoraa ayadoo hadda ilaahay horay u ogaa oo azaliyan horay u ogaa tabaaraka wa tacaala oo cumrigiisana la qadaray qofka ayaa haddanana labiyo tobanka bilood dhaxdooda ayaa ilaahayna fii laylati lqadri ayuu alla qadara qaala tacaala fiiha fii laylati lqadri ayaa yufraqu ayaa la xukumaa kullu amrin xakiim amar la arko oo allaha xakiimka ah tabaaraka wa tacaala shay walba oo alle xaggiisa ka soo fulay fii kulli amrin xakiim shay kasto amar kasta oo sugan ilaahay baa habeenkaa xukuma qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi yuktabu min ummi lkitaab kitaabka lawxul maxfuudka waxaa laga soo guuriyaa fii laylati lqadri habeenka laylatulqadarka ah maa yakuunu fi sanati sanadkaa wixii dhici doona oo min mawtin dhimasho ah wa xayaatin noolala wa risqin cunto iyo maxali arsaaqada wa matarin roob iyo dhibic ah xata alxujaaj yuqaal xataa xujayda waxaa la yidhahdaa yaxuju fulanu wayaxuju fulaanun wa fulaanu lam yaxuj aw laa yaxuj hebel ma xajinayo hebel baa xajini hebel baa xajini sanadkan intii xajin lahayd habeenkaa laylatulqadarka ayaa la qoraa ayaa la ayaa la xukumaa ayadoo ay cilmiga azaliga ana ku taallay oo lawxul maxfuudka warkaa yuusa idinka dhuminin hamoodina inuusa alla horay u ogeyn tabaaraka wa tacaala la alla horay buu u ogaa cilmigiisa saabiquu ku ogaa ataqdiiru اlazaliyi buu ku qoray qabla khalqi الsamaawaati wاlard uma taqdiiru اlcumri wa hada taqdiiru اlxawli wtaqdiiru اlyawmi baa jira qaala tacaala kula yawmi huwa fi sha'n maalin walba allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sugan yahay xaalad hor leh oo uu bini aadamka iyo makhluuqa uu maxaa la yidhahdaa xaalad kuula dhaqmo fataqdiiru اlyawmiyu haddaba taqdiirka yawmiga ah yani taqdiirka kula yawmin fi shar waxa wey maalin walba maanta ma beriis baad cuni ma baastaad cuni ma wax ma cunaysi miya sooma arid kulliga fataqdiiru lyawmi haddan tafsiilan fiiri taqdiirka yawmiga ee ugu dambaysa gadalgadaal gadaal baan baabuurka ukaxaynaa la socdaya gaadhiga hore hore uma socda gadalgadaal gadaal buu socdaa fataqdiiru lyawmiy taqdiirka yawmiga ee ugu dambeeyey tafsiilun wuxuu faahfaahin u yahay min ataqdiir alxawliy kii ka horreeye maxay ahaa sanadka walxawliyuna tafsiilu min ataqdiir اlcumuriy cinda takhliiq الnudfa markii la abuurayo wlcumuriyuna tafsiilu min ataqdiir اlcumuriy alwal waa ywma almithaaq waa alazaligii hore wa huwa tafsiilu min ataqdiir اlazaliy aladi khatahu اlqalm waa qalamka uu qoray soo ma awalu ma khalaqa allahu esh alqalm fi limaami lmubiin ay fi lkitaabi lmubiin alla uu ku qoray walimaamu lmubiinka laguu sheegayo huwa min cilmi اllahi jala wacala wa ilaahay cilmigiisa wa kadalika muntaha almaqaadiir wuxuu alla qadaray meeshay ku dhammaanayso fii aakhiriyatiha meesha ugu dambaynaysa ilaa cilmi اllahi ay ku dhammaanayso tabaaraka wa tacaala faintahat alawaa'ilu cilmigii hore ee alle azaliga ahaa wuxuu ku intihooday ilaa awaliyatihi ilaahay horrayntiisuu la socday yacni cilmiga hore faintahat alawaa'ilu yacni maxaa la yidhahdaa maqaadiirtaas ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ku intihoonaysaa oo la soconaysaa ilaa awaliyatihi ilaahay qidamkiisa iyo horrayntiisa tabaraka wa tacaala meel kama soo bilaabanin wey ko waintahat alawaakhiru midda dambena waxay ku intihoonaysaa ilaa aakhiriyatihi huwa alwalu walaakhiru subxaana wa tacaala wa ana ilaa rabbika rabbiga xaggiisa unbuu ahaaday almuntahaa gebagabadu athaniyatu thalithatu midda saddexaad wa almashii'atu ma xustaan waan rumaynaynaa biana allaha tacaala qad shaaa kula ma fi samaawaati shaaa alla wuxuu doonay kula ma fi samaawaati walard waxa samaawaadka iyo dhulalka ku sugan laa yakunu shayun shay ma dhici karo ila bimashii'ati ilaahay doonidiisa ma ahani maa shaaa kaana wuxuu doono wuu ahaan wamaa lam yasha wuxuu doonayna lam yakun ma dhacayo ma ahaanayo qaala tacaala inamaa amruhu alle amarkiisu xasriga ku jiraa wuxuu yahay inamaada eh amarkiisu wuxuu ahaaday oo keli ah idaa araada shay-an alla hadduu shay doono an yaquula lahu inuu u dhaho kun ahaw oo fa yakunu marka uu ahaadaa qaala tacala alla wuxuu yidhi walow shaaa allaahu allah hadduusan doonin ma qtataluu ma aydan isdisheen oo inaan isdillo ma ilaahi baa doonay masalada waa masale aada u dheer oo cajaa'iba daqiiqeedana leh waktigeedana aan ka bakiilayo laakiin haddaan kelimo ku koobo khayrii wa sharrii waa taanu nidhi allah tabaaraka wa tacaala mashiicadiisa iyo adiga doonidaada iyo iraadadaada iraadadaadu waxay hoos imaanaysaa mashiicadaada afcaalulcibaad baa noo imaan doona waana midu imaam albukhaari kitaabu khalq afcaal cibaad uu ka alifay raximahu llahu tabaaraka wa tacaala ilaahay cilmigiisa saabiquu ku ogaaday inaad islaynaysaan kadibna markaa idinku doonteen ayuu alla qoray tabaaraka wa tacaala midda labaad layntaa la islaynayaay xikmad baa ku jirta kale oo ilaahay ogyahay tabaaraka wa tacala oo imtixaana ayaa ku jira ee ilaahay looma tiirinayo shay ficil ahoo xun ilahay looma tiiriyo wama sha wama tashaun wama walaw shaa allahu maktatalu wa qaala tacaala walaw shaa allahu lajamacahum cala huda alle hadduu dooni lahaa dadka kulli mu'miniin buu ka dhigi lahaa wa qaala tacaala walaw shaaa rabuka rabbiga hadduu dooni lahaa lajacala nnaasa ummatan waaxida dadka muxuu ka dhigi lahaa maay hal ummad oo keli walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabuk wa qaala tacaala walaw shi'naa haddaan doonno laaataynaa laacطaynaa waanu siin lahayn kula nafsin hudaaha naf walba hanuunkeedaan siin lahayn walakin xaqa alqawlu minii hadal baa ilaahay xukumay buu leh xaqa waxaa xaqiiqoobay alqawlu baa xaqiiqoobay mini oo ah laamlaana jahanama inay gaalo jirto fa minkum kaafiru wa minkum mumin wa qaala tacala wuxuu yidhi wama kana allahu liyucjizahu alla ma ahaanin liyucjizahu wax cajis geliya min shayin fi samaawaati walaa fi lard ilaahay wax cajis gelin kara samaawaadkii iyo dholalka dhexdooda kuma sugno alraabicatu midda afraad martabat lkhalqi de aliraada alkowniya alqadariya aliraada diiniya sharciya shaikh lislam ibnu taymiya alqaacidatu lkubraa aw alqaacidatu lcudma ama kitaab alcubudiya ayuu ka alifay farqiga udhexeeya aliraada alkowniya alqadariya waliraada adiiniya asharciya lakin mar kalaa dib loogu noqon doona insha alla alraabicatu martabat lkhalq abuurka fahuwa tacaala khaaliqu kuli caamilin wa camalihi caamil kastoo shaqaynayo adig iyo aniga ah iyo wa camalihi camalkiisaba ilaahay baa abuuray wa kuli mutaxarikin wa xarakatihi mid kastoo dhaqdhaqaaqa iyo iyo waxa dhaqdhaqaajinayaba shayga iyo dhaqdhaqaaqiisaba alla abuuray wa kuli saakini wa sukuuni wax kastoo degan iyo iyo mataqaanaa sukuunkiisaba alla abuuray qaala tacaala wallahu khalaqakum wama tacmaluun allah ayaa idin abuuray idinka iyo waxaad camal falaysaan matalan carabkan aan ku hadlayo xubnahan aan dhadhaqaajinayo macnaada bise ilahay baa le tabaraka wa tacaala soo ilahay ma leh laakiin inaan ku yaa doonay anigaa doonay soo ma inaan ku hadlo anigaa doonay laakiin awoodda ka hadal yaa leh allah baa le tabaaraka wa tacaala maskaxdaad ku fikiraysa yaa leh xubnahan yaa leh allah baa le tobaaraka watacaala laakiin doonidaada waxay mar walba hoos imaanaysaa doonida rablcizati tabaaraka wa tacaala wamaa tashaauuna ila an yashaa allah halkaa weeyaan wallahu khalaqakum wama tacmaluun wa qaala tacaala allahu khaaliqu kuli shayin wa huwa calaa kuli shayin wakiil hal daqiiqo aan dhaho si aan qodobkan alqada walqadar u fahamno alla tabaaraka wa tacaala wuxuu doonay adigoo cadda inuu ku abuuro goormuu doonay cilmigiisa azaliga ah qabla khalqi samaawaati waalardi intaa isku waafaqnay kadibna ilaahay waa ku abuuray wuu yaqaanay taqdiirka iyo qadaha waana ku qadariyey markaad dhalatayna waa qadihii baa dhacay markuu ilaahay ku abuuray tabaaraka wa tacaala caqli iyo maskax buu alla kuu yeelay caqliga iyo maskaxda uu kuu yeelay ayaad ku dooratay hidaayada iyo hanuunka middaa unbuu alla kuu qoray wala fahan soo ma waxaad marka adigu dooratay buu alla kuu qoray laakiin dooritaanka adigu aad dooratay ee alla uu qoray fulitaankeeda iyo fulitaan la-aanteeda ilaahay baa horay u qoray wuxuu horay u qorayna way fulayaan waxayna horay uusan u qorina ma fulayo adiga doonidaadana waxay hoos tegaysaa doonida alle tabaaraka wa tacaala waana asbaab walidalika saxaabadu marka markay dheheen maxaanu ka camal falaynaa wuxuu yidhi kullun muyasarun lima khuliq kullun kullun muyasarun ish lima khuliq qof walba wixii loo qoray ayaa loo fududaynayaa qadariyada markay dhaheen wax walbaba hadduu qadaran yahay hadduu qoran yahay maxaanu ka shaqaysanaynaa ogow markay adduunyo joogto saa ma dhahaan cibaado unbay dhahaan waayo maxaad ka shaqaysanaysaa oo maxaad wax ka baranaysaa oo aada u kallahaysaa oo aad shaaha dabka u saaraysaa shaahumu intuu dabkiisa saaro oo sonkorta isku soo daro iyo caleenta muu kuu imaado af kuu galo wax walba muxuu u bahan yahy maxay asbaab uu u bahan yahy waa intaa wax meesha ku jira sooma wax walba asbaab buu marka u baahan yahay kadib mualifku wuxuu yihi afcaalu lcibaad addoommada iyo waxay samaynayaan wa nu'minu maca dalika annagoo intii hore soo sheegnay haddana waxaan rumaynaynaa ana lilcibaadi qudratan addoommadu awood bay leeyihin awood baad leedahay calaa acmaalihim walahu mashii'atun wa iraada doonid iyo mashii'ana way leeyihiin wallahu tacaala huwa khaaliquhum mashii'ada iyo iraadadana ilaahay baa abuuray lafteeda Eh, wallahu tacaala huwa khaaliquhum asagaa abuuray dheh wa khaaliqu mashii'atihim wa qudratihim wa aqwaalihim wa afcaalihim aw fiirso hadalkaad ku hadlayso camalkaad samaynayso awoodda aad isticmaalayso iyo doonidaadaba ilaahba abuuray walaqwaalu walafcaalu alsaadiratu minhum hadalka iyo ficilka kaasoo soo fulayana tudaafu ilayhim xaqiiqatan adigaa lagu tiirinaya oo adaa ku hadlay hadalka yaa leh hadalka haddaan ku hadla yaa leh soo anigu madihi xaqiiqata anaa la tiirinayaa wa calayha yusaabuun waxaan ku hadlay baan layga abaalmarin aw yucaaqabuun hadalkaan ku hadlay ba amaan janno ku geli kara ama naar ku gelayso hadalkaan ku hadlay ayaa ama m ama tiir la igu xidhi karaa oo laygu tagan karaa ama laygu sii dayn karaa saa daraaddeed inkastoo ilaahay mashiicada iyo qudrada aqwaasha iyo afcaasha uu xaqiiqatan maxaa la yidhahdaa ay hoos tegayso uu ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala oo dee carabkaad ku hadlayso ilahay baa abuuray maskaxdaad ku fikiraysana ilahay baa abuuray gacmaha dhaqaajinaysa ilahay baa abuuray lugahaad ku soconaysa ilahay baa abuuray wa maca dalika adiguna iraade iyo doonid baa lagu siiyey iraadadaada iyo doonidaadana midda ilaahay bay hoos tegaysaa tudaafu minhum tudaafu ilayhim xaqiiqatan adaana lagu tiirinayaa wa calayha yuhaabuna aw yucaaqabuna wa ayagu laa yaqdiruuna ilaa calaa maa aqdarahum allahu tacaala calayh ma awoodaan oo awood ooma heli kartid ilaa wuxuu alle kuu sahla mooye sooma wuxuu alle ku ku awoodu ku karsiiye maahane ma kari kartid walaa yashaa'uuna ma dooni karaan ilaa an yashaaa allah inuu alla doono mooyeen qaala tacaala ina hadihi tadkira faman shaaa اtakada qofka doona ilaa rabbihi rabbigii wuxuu ka samaystaa maxay sabiilan waddadii uu ku caabudi lahaa wamaa tashaa'uuna ma doontaan ilaa an yashaa allah ilaa alla inuu doono mooyeen in allaha kana caliima xakiima in huwa ila dikru lilcaalamiin ilahay saasuu yidhi ila dikru lilcaalamiin waa xusuusin qur-aanku wax kale ma aha ila dikru lilcaalamiin caalamiinta xusuusin buu u yahay qur-aanku liman shaaa minkum an yastaqiim qofka doono idinka idin kamida inuu toosnaadaayo ayuu waane u yahay wamaa tashaa'uuna ma doontaan ila an yashaء allahu rabb lcaalamiin wa qaala tacaala laa yukalifu allahu nafsa ila wuscaha naf laguma kalifo oo looma ciqaabo oo looma qabto ilaa waxay awoodo ma ahane laha waxay leeda maa kasabat waxa ay camal fashay wa calayha waxaa loo qabanayaa maktasabad waxa ay shaqaysatay waqaala tacala ilah wuxuu yidhi wa tilka aljannatu alatii uruthimuuha taasi waa jannadii aad he aada dhaxasheen oo maxaad ku dhaxasheen bima kuntum esh bima kuntum tacmaluuna waxaad shaqaysateen baad ku dhaxasheen bisababi alcamali baa laga wadaa wa qaala tacala alla wuxuu yidhi gaalada markuu ka hadlaya waduuquu cadaaba alkhuldi dhadhamiya cadaabka iyo naarta waaridda aad waaro bima kuntum tacmaluun bisababi maa kuntum tacmaluuna fi dunya adduunyada waxaad soo shaqaysateen oo kufri iyo gaalnimo iyo dulmi iyo juxuud iyo inkaar ayaa laydinkaga abaalmarinaya wa qaala tacaala faman yacmal qofka camal fala mithqaala dara wax kastoo yar waxa ka yar khayran oo khayra yarahu waa arkayaayo waa lagu abaalmarin waman yacmal mithqaala daratin sharan yarahu qofka wax yaroo camal aho xun la imaadana waa lagu abaalmarin kadibu mualif wuxuu yidhi wlqadaru saabiqu laa yamnacu alcamala walaa yuujibu litikaal walqadaru saabiq qadarka horreeyey laa yamnacu ma diidayo alcamala inaad shaqaysato walaa yuujibu litikaal mana waajibinayo inaad waddada laamiga intaa seexato adado haddii la ii qoray bal baabuur ha i dilo ma dhici karto soo saas maaha ma dhici karto inaad dhahdo allah hadduu ii qoray bal ha i dilo cunto aan cuni mahaye ma dhici karto ma dhici karto inaad dahdo bal aan caalim noqdo anigoon wax baranin ma dhici karto shay walba wuxuu leeyahay asbaab hal arrin ood aada u fahmi kartaan baan kasoo qabanaynaa maryamo binti cimraana hooyadeen maryamo binti cimraana nabi ciise hooyadii markay dhashay iyadoo umula oo dhiig ka daadanayo qof dumar ah oo umushay tabar intee dhan bay leedahay geedii baa layihi wahuzii ilayki bijidci nakla geedka salkiisa intaad qabato saa u gilgil baa la yidhi sidee ku dhaha kartaa tusaaqitu calayki rutaban janiya ujeeddada ugu weyn ma garanaysaan annagaa midhaha soo daadinayne adigu ha iska fadhiyine adiguba dhadhaqaaq uu samee warku waa intaa adiguba dhadhaqaaq same marka qofka muslimka ah camal baa laga doonaya inuu la imaado itikaal maya wa nu'minu ana alqadara saabiqa baanu rumaynaynaa laa yamnacu inuusan diidaynin min alcamali kamaa annahu laa yuujibu litikaal suusan u waajibinaynin in la dhaho ilahay baan tala saaranayaa faqad tawakul iyo tawaakul baa kala jira tawaakul lama ogolo waa kaan sheegayna laamigaa seexanaya qoladan qadariyada ahoo diiday qadarka mid ka mid a ayaa nin baa u yimidoo inuu darsi iyo cashir lama iloobaana inuu siiyo u damcay markaasuu bahal dharbaaxaa ku dhuftay wuu cadhoodo wiil maxaadii dharbaaxi ilaah baa ii qadari u yidhi aan ku dharbaaxo xoolihiisii buu kaxaystay war maxay xoolahay u kaxaysanaysaa te ilaah baa ii qad waa fasahaadu weyin baabka nooca haddii saa loo furo waxay noqonaysaa xoolahaaga inaan kaxaysto oon islaantaada ada kaxaysto oon caruurtaada suuqa geysoon iibsado mid walbana aan dhaho ilaahay baa ii qadaray doqon qadar taqaana haddaad noqoto soo khatar maaha saddex lalama saaxiibo soomaad maqal ma sheega saddexda ah waa lagu kala tegi iska dah saddex khatara ah waay walida lama akhbara nabiyu sala allahu alay slam asxaabahu nabiga saxaabadiisu markuu u sheegay bisabqi lmaqaadiir qadarta iyo siday u horreysay iyo siduu allah wax u qoray altaqdiir alazali iyo wajaryaaniha siday u soconayso markuu alla usheeg markuu nabigu usheegay saxaabada iyo wa jufuufi alqalami biha iyo in qalamkii lagu qorayba uu qalalay khalaas markuu intaa u sheegay faqiila lahu waxaa loo yidhi alayhi salatu salaam afalaa natakilu calaa kitaabina haddaba kitaabkiina loo qoray miyaanan tala saaranaynin oo hadda miyaana la dhehaynin anugu marba haddii wax la ii qoray khalaas janno haddii la ii qorayna janno naar haddii la ii qorayna naar miyaana dhehaynin wanadacu lcamala camalka miyaanan iska daynaynin qaala wuxuu yihi laa icmaluu fakullun muyasarun riwaayo kale fakullun muyasarun lima khuliq muxustaan marka maya buu yidhi shaqaysta qof walbaba waxaa loo sahlayaa wixii loo sakiray markaasuu nabigu akriyay alay sl slam faama man acطaa wاtaqaa qofka xoolihiisa bixiya oo ilaahay kaga baqo oo meesha loogu talagalay dhiga wa sadaqa rumeeya bilxusna laa ilaaha ila allah fasanuyasiruhu yasiruhu waxaan u sakhiri doonaa lilyusra oo janno ah fiirsa hadda qofka laa ilaaha ila allah say tahay u qaato u rumeeya fasanuyasiruhu lilyusra waxaanu u sahli doonaa oon u fudaydin doonaa maxay tii fududayda oo maxay jannada siduu ku geli lahaa baan u sahlaynaa xadiidkii طalab اlcilmi ka warramay muxuu ahaa man salaka ariiqan salaka طariiqan yaltamisu esh bihi cilma sahala allahu lahu ariiqa bihi ila aljanna marka fiiri dariiqi baa lagugu sahlaya gogoshaa lagugu fadi fidinayaa irida iridda ayaa lagu lagu xaadxaadhayaa faama man acطaa wاtaqa wasadaqa bاlxusna fasanuyasiru lilyusra wa amaa man bakila qofka bakiila oo xoolihiisa zakada iyo sadaqada ka bixin waaya oo wastagnaa deeqtoomo oo dhaho aniga waxbaba igama maqno oo wakadaba beeniya bilxusna laa ilaaha ila allah beeniya fasanuyasiruhu waxaanu u sali doonaa lilcusra oo waate te waa naarti wey saasuu nabigu saxaabada ugu sharay alay slat slaam marka aanu caqiidada qalbigeena waa inay degtaa cilmu llahi alzali wax walbuu alle ku og yahay kow wuxuu og yahay adigaa ka kamida in lagu abuuri doono ilaahayna waa ku qadaray waa ku jaangooyey kadibna qadihiisabaa kugu dhacay oo adduunyadaa lagu keenay in caqli iyo maskax lagu siin doonuu alla ogaa inaad wax dooni doontuu alla ogaa wixii baa laguu qoray waxaad dooni doontaa laguu qoray inaad janno dooni doontu ogaa waa laguu qoray soo ma argtaan sidaa daraaddeed baa macsida cinda ahli sunna waljamaaca baab baan kaga hadli doonaaye qadarka looma xujaysto intaad soo zinaysato ma dhigi karti ilahay baa ii qadar inaan soo zinaysto intaad tuug noqoto oo dadka xoolahooda iyo dhulkooda iyo guryahooda boobto haddaad dooda ilaahay baa de ii qadaray inaan <laughs> inaan wax boobo adeer cidna kaama yeelayso qadarkana looma deliishado maxay macsida allah tabarak watacaala warkaa gaalada wax oga horreeyeyna ma leh suuratu lacraaf oo alle uu ku beeniyey warka ay dhaheen subxaanahu jalla wacala Eh, subxaanaka ya rab ay dhaheen wuxuu yihi falmaqaadiiru lahaa asbaabun tuusilu ilayha maqaadiirtu lahaa waxay leedahay asbaabun tuusilu ilayha asbaab ku gaadhsiinaysa yani maxaa la yidhahdaa muraadkaaga iyo wixii laguu qoray fakama ana anikaaxa sababu lwalad sida uu guurku sabab oogu yahay alinjaab in ilmo dhasho maalan dad halkaa fadhiisto odaad ilaahayow toban wiil isi iyo toban gabdho oodan <laughs> islaamba guursanin ma kula tahay inay toban iyo toban xagga kaa yaaci doonaan ya guurku muxuu sabab u yahay ilmo soo maha jannadana in loo shaqaysa u bahanta warku intaa un qiyaaska iskaa dhumin qiyaaska iskaa dhumin waa qiyaas cajiiba waayo marka wuxuu yihi fakama ana nikaaxa sababun sababu lwalad walxarf sababu wujuudi zarci yani inaad abuur beer geliso oo maxaa la yidhahdaa aada beer abuurataay soo sabab ooma ah inaad beer goosato haddaaba beerba abuuranin marba ma kula tahay inay beer dheeli ku noqon oo kadibna ay kuu soo bixi oo sanadka reerkaad abaarta kaga saari ma kula tahay adeer may haddaa meel fadhiisato dhahdo waa inay beer ii baxdaa kuuma baxayso maxaad u baahan tahay adeer abuur baad u baahan tahay sidaad ugu baahan tahay islaanta aad guursatay lafteeda maxaa la si ilaahay awlaad kaaga siiyo tabaaraka watacaala lafteeda adoo guursata haddaado okay waa nikaaxi waan riday ilmaha iska dhasho fadhi fadhi weli shaqay shaqay u baahan taha maha weli shaqay u baahan tahay ya muxuu yihi ninkii muxuu ahaa iken la yidhi intuu islaanta ag fadhiistay ba maxaa la yidhi daara daarow yaa laga sugaya ba mota ya maxaa la yidhi aywa warwarka hadda dhalinyaradu ma fahmayaan lakin mad madoob alla ku yaqaan fakama ana nikaxa sabab lwaladi walxarha sababu wujudi azarci fakadalika alcamalu الصaalixu sidaasoo kalea camalka saalixiina sababu dukuli اljanة wallahi waa kelima yuktabu bimai dahab caqiidada mawduucan markuu ka hadlayna si wanaagsan hoorin baa la mogtahay marka la subcinayo waa lasoo horiyaa mogtahay waa hooris aad u wanaagsan wey sababu dukuuli ljanna walcamalu sayiu camalka uu hogaaminayo shirkiga iyo gaalnimaduna waa sababu dukuuli nnaar waa sabab keenaya maxay waa sababu dukuuli nnaar waa sabab keenaya naarta inuu qofu galo waan ku daraya insha allah mualifku wuxuu yihi raximah llahu tacaala almuctaqadu saxiixu fi liiman caqiidada wanaagsan ee ku saabsan iimaanka mawduucan ku saabsan iimaanka waa maa yactaqidu linsaanu baa iimaan la yidhaahdaa firqooyin fara badan baa ku dhumay kitaabka dhexdiisaana ku daaweyn doonaa waxaan mari doonaa firqat alkhawaarij wa firqat lmuctazila wa firqat alkaraamiya wa firqat maxaa la yidhaahdaa aljahmiya firqooyin badan baan dhex maraynaa annaga waxaana khuseeya caqiidada aan rabno annagu inaan aamino iimaan waxaa la yidhaahdaa kitaabka asagaa matniga kuu keenaya kaama hormari doono wa min jumlati ictiqaadi ahli sunati waljamaca waxaa kamid a ah, ana aliimaana qawlu bilisaani bian yantiqa bishahaadati اtawxiid laa ilaha ila allah muxamadu rasuulu llah واعtiqاad bاlqلb بأn yجزma جزما qاطعا بصدق كلمة التوحيد وcmل بالجوارح معتقدka أهل السنة والجماعة فيma يتعلق مسألة الإيمان horta saasay ku qeexaan in yar baan isku daraya qwl باللسان waa wax carabka lagaga dhawaaqo oo maxaa kamid a بأn ينطقa بشhahaadaة التوحيد qofku inuu laa ilaha ila allah ku dhawaaqo oo innaga ya tawxiid noo qabtay annaga goormaa islamka soo galnay horta bima yahbutu islaamu lmari waa su-aal daweyne abaa isweydiine qofkan inuu muslim noqdo maxay ku sugnaataa horta ayaa isku daya ya ya sheekh bimawludihi firi bima yahbut lmuslimu bima yuhbitu islaamu lmari muxuu ku sugnaada waa saddex kow qofku asagoo gaal ahoo weyn in laa ilaha illa allah kusoo galo labo in asagoo tukanaya la arko saddex an yakuna min abawayni muslimayn caaila halkaa degan oo gaalo ah walow ilmo yaroo toban ba haystaane dhihi mayna waa muslimiin xukunka carruurta maxaa la raacinayaa xukunka aabbaha iyo hooyada qoys gaala ah halkaa degan baan dhahaynaa soo saas ma laakiin marka uu qoys muslima halkaa degaya maxaan dhahaynaa muslim baa degan marka ilmuhu markuuba hadday hooyada iyo aabbaha muslimiin yihiin automatikiyan baad muslim u noqotay ooma baanid in lagu yidhahdo laa ilaha ila allah loo qabto soo saas ma marka qof hadduu ku dhaho goormaad islaamtay waxaad dadaa hooyada iyo aabbahay marka i dhaleen muslimiin ba ahayn oo waan islaamay markaa baa muslim ahaaba min abaweyni muslimayn marka ban ynطiqa bshahaadaة التwxiid laa ilaha ilا اllah laa macbuda bxaqi ilا اllah muxamadu rasuul الlah muxamadu rasuul lah caruurteena aan aad u barno maxaa laga wadaa muxamadu rasuul lah afar macnay leedahay marka muxamadu rasuul lah tasdiiquhu fi ma abar طaacatuhu fi ma amar ijtinaabu ma nahaa canhu wzajar an laa yucbad allah ila bima sharc bal afartaa waa daruuri inaan ciyaalkeena barnaa bas inagaa u baahan marka hore inaan barano soo saas ma aha haddii caawa lagu weydiiyo maxamedun rasullah maxaa laga wadaa waa inaad dado waxaa laga wadaa wuxuu nabigu keenay inuu run yahay horta inay iga dhaadhacdo nabigu wuxuu la yimi inay run tahay saadiq lmasduuq soo ma taacatu fi amar wuxuu amrayna inaan raaco ijtinaabu maa nahaa canhu wazajar wuxuu iga reebay inaan ka haro anlaa yucbad allah ilaa bima sharc allana inaana ogu dhawaanin ilaa wuxuu nabi maxamed keenay mooyan sala la alay slam itibac baa la dhaha soo maxaa la yidhahdaa itibaac ta ayiba ta midda labaad waictiqaadu bilqalbi qalbiga in wax laga aamino oo bian yajzima wa inuu qofku ka gooyo jazman qaaican yacni goyn go-an kelimada la kelimatu tawxiid runnimadeeda waa inuu qalbiga ka jaro toddoba shardi bay leedahay wa bishuruuiha sabca sida culamada caqiidadu mataqaana ikeen alimaam alxakami kitaabkiisa assulla min min eh, maxaa la yidha uu ku sheegayo iyo kutubta kaleo fara badanba toddoba shardi bay leedahay laa ilaha ila allah alcilmu walyaqiin wlyaqiin ila akhiri fara badan ya toddoba waay bian yajzima jazman qaطican bisidqi kalima tawxiid ka saddexaadna waa camalun biljawaarix camal ay xubnuhuna waa inay shaqeeyaan idan meeqaanayna hadda carabka oo tawxiidka carabka oo lagaga dhawaaqo iimaanka ko qalbigaoo laga ictiqaadiya labo saddexye xubnaha oo sameeya qodob buu kusoo keeni doonaayo yaziidu biaacaati wa yanqusu bilmacsiya iimaankuna wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa walcamalu camalkuna waa juzun min aliimaan kelimada waxaan ugu dara ma garanaysaan walcamalu jus-un min aliimaan camalku waa qayb iimaanka ka mid a waxaan diidaynaa niman murji-a la yidhaahdo oon gadaal ka sheegayno ka sheegi doonno oo iimaanka iyo kala camalka iyo kala saari maxay iimaanka kala saari baan rabnaa meesha inaan ka saarno marka walcamalu esh jus-un min aliimaan idan ahlusunna waljamaca waa kaa sidoo kale khawaarijtu waxay qabaan tacriifka ahlusunna marka laga reebo alimaanu yaziidu biaacaati walqus bilmacaasiya iyo markii laga reebo oo waxay leeyihin alimaanu nutqun bilisan camalu bilarkan eh, eh, ictiqaadu bilqalbi lakin la yaziidu walaa yanqus laa yaziidu walaa yanqus ba iyagu aaminsan yihiin qaala alimamu shaaficiyu raximah llah ila socda imam shaafici hadalkiisa sheekh soomaalida mogtahay si gooni inaan xoogaa maarta hadalkiisa xagga caqiidada aan aad u dhuuxno maarta muhiim wey qala imam shaaficiyu raximah llah kana alijmacu min aلصaxaabati wالtaabiciina wman bacdahm wman adragnahum yaquluun alimaanu qawl wacamalu waniya wla yujziء waxidu min aلhalaaثati ila bاlآkhar rawahu imam lalaka'i raximah llah fi الsuna kana alijmacu min aلصaxaaba saxaabadu waxay ku kulmeen wataabiciinana waxay ku ijmaaceen waman bacdahum saxaabadii taabiciinta kuwii ka dambeeyey iyo waman adraknaahum dadkaanu soo gaadhnay imam shaafici waa dhahaya yaquuluuna waxay dhahayeen alimaanu qawlu wa camalu waniya niyadu waa ictiqaadkii wey niyadu waa maxay waa ictiqaadkii alfaaddu way kala duwan tahay qawlu billisaan camalu biljawaarix wa niyatu ictiqaadu bilqalb walaa yujzi'u kama go-ayo min ahalaaثati saddexdaa ma kala go-ayaan ilaa maxaa la yidhahda iken bilaakhari ka kale inuu ku dhegan yahi mooye saddexdaa waa inay isla socdaan alimaamu lalaka kutubta waaweyn ee ahlisunna ku jira maraajicda caqiidada u ah raximah llahu tabaaraka wa tacaala alimam lalaka llahu taala fi kitaabi sunna ziyaadat limaani wa nuqsaanuhu iimaanku ma ziyaadaa ma nusqaama nacam waqul inama aliimaanu qawlu waniyat waficlu calaa qawli nabiyi musarixu wayanqusu tawra bilmacaasi wa taaratan biaacati yunma wa fi lwasni yurjaxu saaxib lxayi wakiila wayaziidu liimaanu biaaca aacaduu ku ziyaadaa wayanqusu bilmacsiya macsina waa ku nusqaamaa qaala tacaala aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa axzaab wey qad jamacuu lakum wa idin kulmeena fakshawhum baa lagu yidhi nucmaan bin mascuud bu ahaa ilahay wuxuu ku tilma wuxuu yidhi fazaadahum warkan ah bani qaynuqaac iyo banu nadiir iyo bani fulan iyo banu yaa idiin kulmay ee fakshawhum saxaabada fazaadahum iimaanan arrinkaa muxuu u ziyaadiyey muxuu u ziyaadiyey iimaan iimaan mayna lahayn wayna ahaayeene iimaankiiba muxuu ziyaadayaa tacaalow numinu saaca waa ku dhihi jiray wa qaala tacaala waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu haddii aayaadka allah lagu dul akriyana zaadathum iimaanan iimaan bay u ziyaadinaysaa wa calaa rabbi yatawakkaluun wa qaala tacaala waidaa maa unzila suura haddii suurad la soo dejiyay idaa maa unzilat suuratun fa man yaqulu ayukum zaadathu hadihi iimaana war aayaddan yay iimaan u ziyaadisay faama aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay waxay dhihi jireen fazaadathum iimaana wa ama aladiina aamanuu dheh fazaadathum waxay u ziyaadisay aayaddan soo degtay iimaanan walxaal hum yastabshiruun وأmا الذiina fي qلوbiهi mrض fزاadtهm riجسa إlى riجسi وmatو وhm suraة tw وqاla taعaalى وlma rأى الmuؤminuuna الأحزاab muminiintu markay arkeen kuwa isbahaystay ee muslimiinta isu soo bahaystay qaaluu waxay dhaheen hada isbahaysigan aad arkaysaan waa ma wacadana allahu warasuuluh waa waxaan sugayna wey waa wuxuu aliya rasuul ay noo ballan qaadeen wasadqa allahu alliyo rasuulla way ku run sheegeen ballanqaadkoodii oo waa maxay iimaan haddii lagaa helo in lagu lagu kulmayo marba haddii iimaan lagaa helo gaalo oo dhan inay kuu kulmayso waa sunnat llah wamaa zaadahum arrinkaa ooma ziyaadinin ilaa iimaanan iimaan iyo wa tasliiman hogaansanaan ma ahane wax kale ooma ziyaadinin wa qaala tacaala huwa aladii anzala sakiinata alla waa midka dejiyey sakiinada iyo deganaanta iyo xasiloonida fii quluubi lmu'miniin mu'miniinta quluubtooda ayuu alla xasilooni geliyey leesh liyasdaaduu inay ziyaadsadaan iimaanan maca iimaanihim wa qaala tacaala wayزdaad اladina aamanuu iimaana wa qala tacaalى waida ma unzila suuraة faminhu man yaqulu ayukm zaadatu hadihi iimaana ayada waa soo sheegnay wa fi صaxiixayn min xadiidi ibni cumara radi allahu canhum an nabiy sal l slam wacada nisaaa haweenkii buu nabigu wacdiyeyo wa qaala lahuna wuxuu ku yidhi ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli xaazimi min ixdaa kuna maa ra'aytu ma arkin min naaqisaati caqlin haweenka wax ka caqli yar oo wa diinin ka diin gaaban ka diin yar laba tilmaamoodoo la yaabla sooma haddana adhaba ka tagsiin badano lilubi rajuli alcaaqil alxaazim ninka caqliga u saaxiibka ah ee go-aanka adag ayada ayaa ka tegsiin badan adhaba lilubi rajul xaazimi minkuna bimacnaa waa maxay ninka ragga ogu caqliga badan ee ogu go-aanka adag ayada un baa ka adag ma <laughs> mar hadday gambada ku gilgisho ma sohay soo saas maaha ilaahuna asr wardu markii laleeyahay naaqisaati caqlin waa makhaatiga hilmaankooda badan oo suuratu baqara suuradda dheer aayadda dheer buu alla ku sheegay walwaalid eh, muxu ahayd idaa tadaayin samayn eh, wadiinina waa gabdhuhu dee bish hal mar bay ka tagaan salaada soo ma eh, xaalka khaaska dumarka u ah. ah xaalka dumarka khaaska u ah intaa ninkuu sii cibaadaysanaya soo saas maaha marka ma ra-aytu wax shareecadu hoos u dhigaysama mawduucan gaalada ka faa'idaysatay cilmaaniyiinta iyo yaa ka faa'idaystay kuna duray diinta islaamka oo tidhi shareecada islaamka waxay xaqirtay dumarka la wallah waad maqlaysa ayagaaba rag ka adag ayagaaba ka adag waa tiila lahaa fa daliilu an an calaa nuqsaan liimaan arrinkaa wuxuu kutusinayaa iimaanku inuu hoos u dhaco wa miluhu qawluhu ba tacaala baa lamida qawluhu calayhi الsalaatu wasalaam nabiga hadalkiisi baa lamida u yidhi akmalu lmu'miniin mu'miniinta midka ugu dhammayskitiranka badan midka ugu buux xagga iimaanan wa axsanuhum khuluqa waa midka ugu dhaqanka wanaagsan ugu akhlaaqda wanaagsan ma ogtiin akhlaaqadu akhlaaqdu waa diin dadka qofka ugu iimaanka badan ee iimaankiisa ugu dhamaystiranka badan yahay waa qofka ugu akhlaaqda badan rawaahu axmed wagayruhu can abi hurayra waida kana man ittasafa waida kana man itasafa bixusni اlkhuluqi yani hadduu ahaaday midka maxaa la yidhahdaa man itasafa qofka ku tilmaanaaday ee ku sifaysnaaday bixusni khuluq fa huwa akmalu lmu'miniina iimaanan hadduu noqday fa gayruhu kaa gayrkii oo minman saaa khuluquhu midka ay akhlaaqdiisu ay xumaatay ah waa anqasu iimaanan mafhuum lmukhaalaf waa la yihahda jira sooma mafhum lmukhaalaf waxa weya waxa meesha yaalo waxaa kasoo horjeeda la faham sooma marka haddii la yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan haddee mafhuum lmukhaalif waa maxay waa qofka iimaankiisu ou hoosgeeyo laysa aliimaanu duna ictiqaad waa darsigeena soo socda biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan nasan doonaa insha allahu waa iska damin kartaa waxaan nasanayna insha allahu tacaala